يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا إن شاء الله تعالى waxaan ka bilaabaynaa waxaan ka bilaabaynaa insha allahu tacaala aayadda soddonaad ilaa aayadda lix iyo afartanaad min suurati min suurati ali cimraan baan ka bilaabaynaa insha allahu tacaala allah subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay haddaad qarisaan in tukfuu maa fii suduurikum naftiina waxa ku jira haddaad qarisaan oo qalbiga idinku jira aw tubduuhu ama aada daahirisaan yaclamhu اllah allah baa og yaclamu weliba wuxuu og yahay maa fi الsamaawaati wamaa fi اlardi wallaahu allah subxaanahu wa tacaala calaa kuli shayin qadiir yowma tajidu kulu nafsin marka yowmadaasi waa daraf waxaan ku xidhaynaa wayuxadirukum allahu nafsa ilaahay daatadiisa iyo ciqaabtiisu idinka digay yowma maalin buu idinka digay tajidu ay heli kullu nafsin haddii kale waxaan ku tacallujin karaa ficil baan usoo qaadan karaa udkur ka sheekee yowma maalin tajidu ay heli kullu nafsin naf waliba maa camilad wixii ay camal fasho min khayrin wanaag iyo dhaaco ah muxdaran xaaluu goobjoog yahay oo meesha la keenay lasoo xaadiriyey wamaa shayna way heli camilad ay camal fashay oo min suu-in xumaana oo dembi ah tawaddu waxay jeclaan maalinta ah low anna baynahaa wa baynahu camalkeedaa khayrka ama ka sharka ah kasoo soo iyadiiyo sharka dhexdooda hadduu ahaan lahaa amadan masaafo baciidan oo aada u fog saasay tamaniiguud waa maalintaa ah qof waliba shaqadii uu adduunka ku qabsaday lasoo hordhigay oon waxba laga yaraynayn waxbana laga nuqsaaminayn xagga xumaanta waa suuragal dadka muminiinta waa laga dhaafay qayb weyn baa laga dhaafay laakiin camalkii waa loo soo bandhigay waa lasoo hordhigay maalintaasaa jirto oo soo socota waa maalinta alla uu idinka digayo wey oo ciqaabtiisa uu idinka digayo wey yowma maalin buu alla ciqaabta idinka digi ama maalin ka sheekee oo dadka u sheegtay jiddu ay heli kullu nafsin naf waliba maa camilad waxay shaqaysay oo min khayrin wanaaga dhaace iyo khayra muxdaran xaaluu yahay ku goobjoog laga dhigay oo lasoo xaadiriyey wamaa shayna way heli camilad ay camal fashay oo min suuin xumaanahom oo dembi ah tawaddu waxay jeclaan naftu maalintaas low ana baynahaa wa baynahu iyadiiyo suuca dhexdooda hadduu ahaan lahaa amadan masaafo baciidan oo fog hadduu ahaan lahaa bay jeclaanaysa ilaah maalinta waa maalinta ay shirkiga dafirayaan kuwa mushrikiintii waa maalinta ay ugu dhowdahay ruux waliba inuu isku dayo inuu dembigiisa dafiro wayuxadirukum llah alla wuxuu idinka digi nafsahu ciqaabtiisu idinka digi naftiisa daatadiisu idinka digi wey allah subxaana watacaala marka waxa digniinta laga bixinayaana waa ciqaabta wey allah daatadiisu idinka digi ciqaabtu idinka digi weyaan marka waa digniin cadow limsi raxmadday kamid tahay allah waa ra-uuf raxiim raxmadday ka mid tahay in digniin laina siiyo oo sidaana la u caabudahin sharxo oo wixii xumaa lainoo sheego si aan uga leexano min ra'fatihi tacaala subxaana wa tacaala wayuxadirukum llahu alla wuxuu idinka digi nafsahu daatadiisa wallaahu allana ra-uufun ka naxariista badan weye bilcibaadi addoomaha min raxmatihi waxaa ka mid a ah an yuxadirana inuu inoo digay baa naxariista ka mid ah haddii waxaa weeye si kadiisa laynagu qaban lahaa allah siduu doonu heli karaa laakiin waa caadin waa xaliim ilaa dadka wax loo digo la ciqaabi maayo oo waxaan xun iyo wax wanaagsan loo kala sheego waxay alle kaga baqi lahayn ilaa loo sharxo maya wallaahu alle ra-uufun ka naxariisa wey bilcibaada addoomaha marka digniinta cad baa layna siinaya qul waxaa tidhaa baa layidhi oo nabigow dadka u sheegtaa in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allaha alla kuwa jecel fattabicuunii aniga isoo raaca waddada idin soo mara yuxbibkum ullah allah baa idin jeclaanaya wayakfir lakum wuu idin dhaafi dunuubakum dembiyaalkiinana wuu dhaafi wallaahu allana sidiisaba kafuurun ka dhaafo way raxiimun oo naxariista qoladii ree wafdigii ree najraan baa waxay yidhahdeen ciisaanu jecelnahay oo alle dartii baanu ciise u jecelnahay bay yidhaheen ama ciise ilaahnimaan u jecelnahay bay yidhaheen oo alle iyo khayrka waa jecelnahay ama yahuud baa yidhi allah yaa ku tidhi allah baan jecelnahay ama mushrikulcarab baa waxay yidhaahdeen diintii nebi ibraahim baan haysanaa waan jecelnahay aayaddanaa la duldhigayo waxaa la yidhi aayaddan qof kastay miisaamaysaa qof kastoo khayr sheegta qof kastoo alla inuu jecel yaha sheegtay iyo miisaanka saari waxa weeye haddaad alla jeceshahay kaa dhab tahay nabiyullahi maxamed wadadiisii marwey waa intaa keliya haddii wax kastaba qofku jacayl kasta ha sheegtay dariiqadii nabiyullahi maxamed hadduu ka leexdo islaanimadii ina diina cinda allahi islaam islaanimadii iyo daacadii hadduu wadadii nabiyullahi maxamed ka leexdo alla ma jeclo waa beentii wey kun goor iyo laba kun oo goor hadduu sheegto inuu alla jecel yahay laakiin calaa ariiqati nabiyillaahi uuna ahayn oo dhinac uga leexdo alla ma jecla mutaabacada nabigi nabiyullahi maxamed la waxaa isku xidhan allah jacaylka uu ku jeclaanaya ama adigu aad jeceltahay qofkun inuu alla jecel yahay waxaa lagu garan inuu xumaanta iyo waxaas uu ka xun yahay oo hadday ka dhacdo walbahaad u dhimanayo oo inuu khayr sameeyo uu jecel yahay xisaab qur-aanka jecel yahay oo masaajidada jecel yahay muminiinta jecel yahay inuu mumin yahay saasaa lagu garan marka aayadanu cid walba kafaday saaraysaa cid kastoo sheegata iimaan cid kastoo sheegata allaan jeclahay tiraa cid kastoo sheegata nabiyullahi maxamed baan jeclahay aayadana miisaanka saaraysa waa kafadi qul waxaa tidhaa in kuntum haddaa hadaatihin tuxibuuna allaha alla kuwa jecel oo idinka dhabtahay yahuudey ama nasaaraay ama mushrikuulcarabow ama cid kastoo fatabicuunii aniga isoo raaca markaasaa la gacan inaad alla jeceshahay yuxbibkum ullah allah baa markaan idin jeclaanaya jacaylkaad adugu alla jeclaato allana wuxuu kuuga abaalguday inuu ku jeclaado weliba dheeri buu ku siinaya wayakfir lakum waa uu idiin dhaafi dunuubakum dambiyaalkiina haddaad alla jeclaataan oo aada nabiyullaahi maxamed waddadiisa martaan ood soo raacdaan allahna waa idin jeclaanaya dembigiinana waa dhaafaya intaa keliya unbaaba inaga xigta wey mutaabacada unbaaba inaga xigta de kollayba waxbaad ku dhaqmiye kanaa ugu dhib wax lagu dhaqmo diinta islaamkaa ugu dhib waxaa weeye ruuxu ruux yani madax banaanihi ma jira xeerun buu ku dhaqan yahay hadduu xataa sharci iyo waxba una ku dhaqni xeerun buu ku dhaq waxyaaba dabaalaa jira kulleyba haddaad wax ku dhaqmi tanaa dhib yaroo alla raalli kaa noqona tan maa soo martid waayo wallaahu allah subxaanahu watacaala kafuurun ka ka dhaafo weeye dembi oo dhan raxiimun oo naxariista wixii aan shirkiga ahayn qul waxaa tidhi baa la yidhi adeecullaaha alla adeeca rasuula rasuulkana adeeca ilaaha adeecidiisa macnaheedu waxaa weeye nabilahi maxamed oo la raaca way oo nabi aniga isoo raaca macnaheedu waxaa weeye adeecullah rasuul way marka rasuulka haddii la raaco allahna waa la adeeco wey haddii rasuulka la adeeco allah baa la adeecay qul waxaa tidhi adeecullaha alla adeeca warasuula rasuulkana adeeca fain tawallow waxaa weeye waxaa laga yaabaa inay mudaaric tahay tawallow oo labadii tood mid laga haddaad jeedsataan markaa khitaabka lagu wado adeecullah wa adeecu rasuula fain tawallow tatawallow haddaad jeedsataan ood mutaabacatu rasuul ka jeedsataan fa antum kufaar gaalaad tihiin fain allaha allana laa yuxibu ma jecla alkaafiriina gaalada ma jecla waxaa kaloo suuragala inuu maadi yahay oo tawallow uu yahay tawallaa uu yahay in tawallow hadday jeestaan bay markaa noqon labadabana waa lagu sharxaa marka bal aan ku dayno maadiga aan ku dayno insha allahu tacaala fain tawallow hadday jeestaan oy xaqa diidaan waa gaalo wey macnuhu halkaasi jawaabku dhici inta jawaabkeedu fahum kufaar fa in allaha allana sidiisaba laa yuxibu ma jecla alkaafiriina gaalada ma jecla markaa nabiyllahi maxamed qofkaan mutaabacaynin gaal ka soo qaad wey allana ma jecla waa beentii walow haba sheegtay isagu inuu iimaan leeyahay haba sheegtay masaladaas waa masalo weyn yaa la fududaysan wey afka sheegashadiisa maaha iimaanku wey in allaha alla subxaanahu watacaala istafaa wuxuu doortay aadama aadam buu doortay wa nuuxa nuuxna wuu doortay waala ibraahiima ibraahim iyo qoyskiisana wuu doortay waala cimraana cimraan iyo qoyskiisana wuu doortay cala alcaalamiina khalqiguu ka doortay waktigii lamid ahaa marka nabiyullaahi aadam waxyaabaha lagu doortay waxaa ka mid a ah xaalooyin fara badan oo isaga mayo cid kale oo lihi ayna jirin allah baa gacantiisa ku abuuray malaa'igtaa loo sujuudsiiyey jannadaa lagu dhex abuuray jannuu ku dhex jiray waxaa weeye abulbashar buu noqday aabbihii dadkao dhan buu noqday nabiyullaahi nuuxna waa loo nicmeeyo qaraqiiba waxaa weeye waa la doorto qaraqii waa ka laga maansheeyey nabi shirki loo diray kii ugu horreeye weeye diintii nebi aadan buu wax ka nasakhay isaga imaatinkiisiio gabdhaha walaalahoo la wada guursaday iyo habaryarihii oo la guursaday iyo nabiyullahi nuux baa nasakhay sharaftaasuu leeyahay abulbasharkii labaadna wuu yahay cimrigiisana waa la dheereeyey daaco cimrigiisa lagu dheereeyey waa laba shaksi labadaasi laba qoysna waa la doortay aala ibraahim ibraahim waxaa la doortay waa abulambiya ambiya ambiyadoo dhan buu aabbo u yahay intii isaga ka dambaysay isaga wada nasab sheeganaya waa qoys barakaysan aala cimraanna nabi muuse aabihii ma aha cimraan binu qaahir waxa weeye waa cimraankii maryamo hooyada aabbaheed ahaa marka maryamaha laga sheekayn doonaa qoyskaa la doortay meesha lagaga sheekayn waa maryama aabbaheed maryamo qoyskeedii weyn waxaa loo doortayna waxaan weligiiba horey loo arag baa loo arkay iyadoo gabadh dhowrsoona ah oo alla darti loo bixiyey yay wiil dhashay nabi ah oo sharaf badan bay dhashay waa la doortay qoyskooda hooyadeedna waa tii daacada intay nadartay ka oofisay nadarkii oo gabadh wanaagsan bay ahayd nabiyullaahi zakariyana isku qoys bay ahaan way iska yar agadhodhowaayeen wey waa la doortay qoyskaana qoys fiican wey markaa doorashadaas ee uu alla doortay macnaha waxay ka dhigan tahay ogaada ku jeclaada ku dayda sidaasay ka dhigan tahay in allaha alle marka mucjizadan qoladii wafdu najraan oo nabiga la joogtay mucjizada lasoo hordhigi doonana tacalluq bay ku leedahay marka kuwa la doortay nabiyullaahi ciisa <clears throat> waa la doortay laakiin ilaah maaha siday kuwani u haystaan ee wuxuu lamid yahay ambiyada hore u lamid yahay ina masala ciisa cinda allahi kamasali aadam in allaha alle istafaa wuxuu doortay aadam buu doortay wa nuuxa nuuxna wuu doortay rasuulnimu u doortay iyo waxyaaba iyaga u gaara waala ibraahima ibraahim iyo qoyskiisiina wuu doortayo waa abulambiya waala cimraana cimraan iyo qoyskiisiina wuu doortayo maryamaaba ka dhalatay iyo nabi ciise yaa ka dhashay calalcaalamiina khalqigii la waktiga ahaa duriyatan bacduhaa min bacdi duriyatan xaalo ay taran yihiin dadkaa la doortay duriyadaasoo bacduhaa qaarkeed min bacdi qaarka kala ahday waa duriya isdhashay wey marka duriyada hadda waxaa soo gelaysa aabbayowgii xagga luqada inta badan duriyada aabbaha looma yaqaano taranka dambaa loo yaqaan laakiin meesha way wadagelayaan aabihii waalidkii iyo waalidkiiba waa soo gelayaan marka waynu xaalaynayn marka dadkaasi marka nebi aadam isagu duriyad e, kamid ma isagaa laga tafiirmay mooyaane isagu cid kama tafiirmin allah subxaanahu watacaala caradu ka sameeye wey duriyatan xaale ay yihiin nuux iyo ibraahim iyo kuwaasi taran ay yihiin tafiir duriyadaasoo bacduhaa qaarkeed min bacdi qaarka kalu ka isku nooc aho isdhalay oo isjecel wey wallaahu allahna subxaanahu watacaala samiicu ka maqlo weeye wax alla wixii maqal ka suuroobi oo dhan caliimu ka og weye niyada iyo wax alla wixii eh, cilmi ku tacalluqi oo dhan allah waa ogyahay marka allihii cilmiga iyo samiica ahaa oo sidaasoo kale ahaa yaa wuxuu sheegayaa inuu dadkan doortay buu sheegaya marka waad ku dayda weeyaan in allaha wallaahu alla samiicun ka maqla weya lilaqwaal caliimun biniyaad iyo wixii qarsoon oo dhan oo inaga inaga qarsoon id wakti baa la doortay aala cimraan iska dhe markaa ama id udkur id wakti qaalad ay tidhi imra'atu cimraan cimraan haweentiisii rabbi rabbigayow inii anigu nadartu waxaan nadray laka adiga dartaa waxaan u daranay maa fii badnii waxa calooshayda ku jira markaa wiil iyo gabadh wuxuu yahay ma oga laakiin waxay rajaynaysaa inuu wiil noqdo oo waxaa la waqfa ay wiilashuu ahaa muxararan xaalal madax baneeyey ama la xoreeyey oo wax tacaluqahoo kale anigu ma haysto cid kalena looma xoreynin adigu kuu madax banaan yahay fataqabal minii allow iga aqbal siduu yahay iga aqbal in laga aqbalana waa inuu wiil noqdo dabadeedna ay geyso waa laga aqbalay makaa inaka adigu anta adigu asamiicu ka maqlaa tahay alalima og imra'adan imra'atu cimraan waxay ahayd gabadhaan dhalin bay ahayd oon dhan lahayn marka waxaa laleeyahay shimbir bay aragtay ilmo yaroo faraqa haysata marka way iska jeclaatay allaheed bay bariday marka ilaahay oo caruurisay bay tihi waa la siiyey marka markaasay tihi ilaahay waxaan caloosheeda ku jiraayo aduu kuu madax banaan yahay sidaas oo kale marka iyadu waxay qadaraysa marka baytulqudus haykalka haykalka waxaa la yidhaha waxa yani eh, masaajidada u yaala waxa yani laysku xukumo weyaan waa waa yani diin ahaan wax loo aaminsan yahay wey matal sida kacbad oo kale wax sidaas oo kale a ah wey haykalka markaa nabi zakariye yaa madax ka ahaa haykalka markaa baytulmuqadas madax ka ahaa id waqti bal ka sheekee gabadhaas qoyskooda la doortay qaaladay ay imraatu cimraan cimraan xaaskiisii gabadhan maryama ihi waxay soo gashaa waa qoyska nabi suleymaan bay gashaayo waa reer yahuuda waa qoyskii boqortooyada nabiylaahi muuse iyo haaruunna waa qoyskii ambiyada oo waa reer bani lah waa bani yacquub wey marka cimraankanu waa cimraankii maryamo hooyadii aabaheed aha id waqti bal ka sheekay qaalad ay tihi imraatu cimraan cimraan islaantiisii rabbi rabbigayow inii anigu nadartu waan nadray nadarka waan garanayna waxaase alla igu leeyaha laka liajlika adiga dartaa maa fii badnii waxa caloosheeda ku jira muxararan xaaluu madax banaan yahay yani muctaqan wuu madax banaan yahay adigu ku xor yahay kuguma haysto fataqabal iga aqbal minii xaggayga ka aqbal fataqabal aqbal minii iga aqbal inaka adigu anta adigu asamiicu ka maqlaa tahay alcalimu og ilaahay asmaadiisay ku tawasulaysa ilaah samiicnimadaada iyo caliimnimadaada kugu baryay ilahu iga aqbal waxaa uurtayda ku jira falamaa wadacad markay dejisay haa gabadhii hadda damiirka wuxuu qaynuunku ahaa falamaa wadacahu wixii uurka ku jiray markay dejisay buu ahaan lahaa lin ma aynu ogeyn wuxuu yahay marka gabadh bay noqotay xaqiiqadii falamaa wadacathaa gabadhii markay dejisay qaalad waxay tihi rabbi rabbigayo inii anigu wadactuhaa gabadhii waan dejiyo waan dhalay unsan xaalo ay tahay tudha dig wallaahu allana aclamu wuu ogyahay bimaa wadacad waxay dhashay alla waa ogyahay intaas iyada hadalkeedii ka maha ilaahay baa og ilaahayoo og waxay dhashay inuu gabadh yahay iyo haddana sidaa leedahay marka way og tahay inuu alla og ilaahu seen yeelaabay ka dhigan tahay allah bay la tashanaysayo ilaah wixii aan nadray inuu wiil ahaa baan filayey gabadh buu iga noqday gabadhii sideen u gala kuma noqon karo anugu ma rabo kuma noqon karo sidaasay iga baxday beytka iyo haykalkana waxa u khidmeeya waa wiilan ilaah sideen yeelaabay ka dhigan tahay waa alla bari wey ilaah ila tali wey oo farid io fur bay ka dhigan tahay falamaa wadacathaa markay dejisay xana bintu faaquud baa la dhihi jiray gabadhaas maryamo markay dejisay qaalad waxay tihi rabbi rabbigayo inii anigu wadactuhaa waan dejiyey gabadhii unsan xaalay dhadigtahay yani wixii caloosheeda ku jiray xaala ay wallaahu allana aclamu waa ogyahay bimaa wadacad waxay dejisay waa ogyahay iyaduna way ogtahay inaan la ogyahay allaheeday u gacan ma taaganaysaa walaysa dakaru ka ma aha kalunsaatu dhadig oo kale ma aha waxa weeye hadalka iyadaa wadata ilaahayow gabadh baan dhalay labki iyo dadiguna isku mid ma ahoo lab baan anuu rabay inuu noqdo oo labbaa meesha loo waqfi jiray walayse dakaru ka labi ma aha kalusaata dhadig oo kale oo gabadha degid masjid kama shaqayn karto uma khidmayn karto ragga ma dhex ordi karto waxyaabo cudurdaar baa ku imanaya ay masjidka uga baxayso ilaah isku mid ma yahay ila tali wayo seen yeela wayna aniguna samaytuha waxaan u bixiyey maryama lafdigaasaan u bixiyey wayna aniguna uciiduhaa waan magangeliyey bika adiga waxaan ka magan geliyey iyo waduriyata waxay dhali doontaba min ashayaani shaydaanka arajiimi rajiimkaha uciiduhaa damiirkaasaa waduriyataada lagu cadfayo ilaahayo gabadh baan dhalay labiyo dhadigna isku mid maaha magacaasna waa nuu magaca macnaheedu waxaa weeye caabidatullah ama waa khaadimatullah wey waa alla ukhidmeeya marka allahayo waxaan ka magangeliyey geliyey iyadiyo duriyadeedaba min ashayaani arajiim yaan ka magan geliyey markaa markay leedahay iyadii duriyadeedaba waa hadday gabadha guursatoy duriyo yeelato ilan ma oga inay duriyo yeelan doonto ma oga marka waxa weeye waxaa la nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ilmo kasta oo la dhalo shaydaanku uu soo hoomaayo saas usoo fiirino waa marka ilmuhu qaaq u yidhahdo fartu saa ugu fiiqaya waxa weeye inuu waswaasiyu rabaa wuu sahansanayaa ilmo kasta ilaa maryamo iyo inankeeda mooyaane ciisaa mooyaane marka ilmo kasta wuu sahansanoo yani fartu ku macnaheedu maaha inuu ilmo waliba dalaal yahay maaha isagu isku dayaya bal inuu waswaasiyo yuu isku dayaa marka maryamo iyo wiilkeeda shaydaanku kuma shuqul leh ma soo agmarin wey macnaha ma soo agmarin wey waxay tihi inii samaytuhaa maryama baan u bixiyey caabidat llah wa inii aniguna uciiduhaa iyada waan magan bika adigaan magangeliyey geliyey iyo waduriyataha caruurteedaba min ashaydaani shaydaanka arajiim ee marjuumka lacnada lagu rajmiyey rajmigu waxa wey lacnada lagu tuuray oo yuriida can iraxma laga dheereeyey fataqabalahaa wuu ka aqbalay gabadhii rabuhaa rabbigeed islaantii taqabalahaa haadaasu gabadhay u noqon maryamo ah rabuhaa haadaasina islaantiibuu u noqon taqabalahaa gabadhii maryamahayduu aqbalay rabuhaa islaanta rabbigeedii biqabuulin aqbal xasanin oo wanaagsan wa ambatahaa gabadhii wuu koriyey allah nabaatan korin xasanan oo wanaagsan oo inta caruurtu ku korto in ka yar bay ku koraysaa wa kafalahaa alla wuxuu u gacan geliyey u kafaalo qaadsiiyey zakariya u kafaalo qaadsiiyey oo xano bintu faaquud walaasheed ay u dadyeelato yaxye marka dambe dhali doonta ilaah wuu ka aqbalay marka inuu alla ka aqbalay yaa u sheegay nabigun markaa la joogay baa u sheegay inuu alla ka aqbalay waa loo sheegay marka gabadhii ay ka yaabanayd inay masjidka geyn kari weydo oo masjidku aqbali waayo masjidkaaba la geeyo masjidkiibay gabadhii allah uu ka aqbalay iyadaa ugu horeysay gabadh la aqbalo si fiican baa marka ambataha yani wuu dhaliyey wey wuu baqliyey wuu dhaliyey biqlin wanaagsan oo bilmatal inta lix bilood caruurta kale ay ku siyaadiba iyadu bil oo kale ama laba bilood oo kale yaa ku siyaadiyo iyadoo dhowr iyo toban jira waa kay wiilka dhali doonto fataqabalahaa wuu aqbalay gabadhaas rabbuhaa rabbigeed islaanta rabbigeed biqabuulin aqbal xasanin oo wanaagsan allah subxaana wa si fiican buu uga aqbalo gabadhu wixii aad ka rabtay way kuu noqonaysaa baa lagu yidhi nabi unbaa u sheegaya wa ambataha alla wuu koriyey gabadhii wuu dhaliyey weye nabaatan dhalin xasanan oo wanaagsan yacni si fiican bay u kortay oon jiri iyo nuqsaan midna lahayn wa wakafalaha haddii la shado waxa weeye laba mafcuul buu qaadanoo mafcuulka hore oo haa iyo zakariya mafcuulkii labaad yacni jacala zakariya kafiilan laha wey kafalaha wuxuu kafaalo qaadsiiyey gabadhii zakariya waxaa weeye intay gabadhii intay qaaday islaantii dhashay bay u geysay dadkii masaajka joogay iga qabtay tiri waa sayidkiina gabadhii siiyey marka mid waliba wuxuu yihi anigaa qaadi anigaa qaadi waa loo qori ridan doonaa marka sakeliya marka qoriga ugu dhici doontaa kulamaa dakala markasuu usoo galo calayhaa gabadhii zakariya almixraaba meeshii ay fadhida mixraabku waa meesha masjidka ugu fiican wajada wuxuu ka helaa cindahaa agteeda risqi risqi buu ka helaa qaala wuxu uhi yaa maryamu maryamay annaa xaggee buu laki kaaga ahaaday haadaakanu xagguu kaaga ahaada markaa zakariya gabadhii mixraab buu u sameeyey mixraab waa meel fiican oo yani sharaf badan oo lagu cibaadaysto meeshaasuu dhigay wuu ku dhaqaaleeyaa markuu ka tagana albaabka koruu dusha uga xidhaa markuu usoo galo wuxuu arkaa risqi ag yaal marka risqigan inuu qayru caadi yahay waxaa lagu garan ma su-aaleen hadduu isagu u keenay ama cid kale u keentay uu risqiga caadi yahay ma su-aaleen waa risqi aan caadi ahayn oo bilmatel waxaa la leeyahay khudaarta jiilaalkii baxda yaa xagaagii loo keeni khudaarta xagaagii baxdana jilaalkii bay helaysaa waa risqi kayru caadi ah wey waa karaamo iyada alla siiye wey karaamat lawliyaa wey marka markastuu usoo galo ila isagaa dhaqaaleyn uu kormeerayahay laa waxaanu xagguu kaaga yimid si dhib yar bay ugu jawaabtay xaggaa lu iga yimid huwa min cindi illaahi dhibba male waa wax la qariibsadaba maaha waxaan qariibkiihi qariibba maaha alla qudradiisa markii loo eego waa wax iska dhib yar meel kastaa laga keeni karaa kulmaa dakala markastuu usoo galo caleyhaa dusheeda zakariya zakariya usoo galo almixraaba filmixraabi ugu soo galo meeshii fadhiiday oo loo sameeyey wajada wuxuu ka helaa cindahaa agteeda risqan buu ka helaa risqi aan qiyaasnayn oo kayru caadi ila hadduu caadi yahay ma su-aaleen qaala wuxuu markaa wuxuu yidhaahdaa yaa maryamu maryamay annaa buu laki kaaga ahaaday haadaakanu naa risqiganu xaggee ka yimid baliga warbixi qaala wuxuu yihi huwa min cindi illaah xagga alluu ka ahaaday nabiyullahi maxamedna waa kaad og tahay intee risqi loo badiyey risqi kayru caadi ah biyihii baa loo badiyey oo farihiisaa biyo noqon jiro laga cabi jiray laga weysaysan jiray wax yaroo gibinoo laysu ururiyey baa barakoobi jiro kumaankum ay ka dhargi jireen nabiyullahi maxamed mucjizaad bay ahayd marka eh, gabadhan maryamo la yidhaahdo dee nabiyad ma ahayn marka waa karaama karaamada iyo mucjizadu waxay ku kala duwan yihiin mucjizadu qof nabinimo sheeganaya oo diintii oo oo diintiisa ku quman oon been abuur ahayn mucjizadu wixii khaariqulcaduha waa mucjiza qof diintiisa islaamka ku quman oo nabinimo sheeganaynin wixii khaariqulcado ka dilacana waa karaama awliyadu karaamay leedahay karaamatulawliya waa ciidaasi ka badanta karaamada marka waxaa ka fiican istiqaamadaadi haduu qofku diinta ku fiican yahay karaamo waxba uma baahna karaamadu isagoonubay wuxu tari oo dadkaa ugu yar khidmayno kusoo awaanba istiqaamada isagii alla ka dhexaysaa ka wanaagsan marka gabadhaa karaamadaasaa la siiyey qaalad waxay tihi huwa min cindi illaah xagga alluu iga ahaaday bay tihi dhibba male markaa ma qariibsanayo zakariya waa iska waa ku qancaya oo sidoo xagga alle kaaga yimid uma baahna huwa min cindi illah allah subxaana watacaala siduu doon meeshii joogtay lafteedu ka dhalin karaa in allaha allana yarzuqu wuxuu arsaaqaa man yashaau qofkuu doono biqayri xisaab hadalkaa marka allah baa yidhi in allaha yarzuqu man yashaa biqayri xisaab ama huwa min cindi illaahi iyadaa ku dartay in allaha yarzuqu biqayri xisaab qofkuu doono cid risqiga cidna uma weydiiyo si toosuu alla usiiya siiya subxaanahu watacaala ina allaha alla yarzuqu wuu arsaaqaa man yashaau qofkuu doono biqayri xisaabin tira la-aan loomaba xisaababa hunaalika halkaas hunaalikadu waa daraf makaanna way noqotaa zamanna way noqotaa ama hunaalika makaankaa uu taagnaa yudacaa baryey zakariya zakariya rabbahu rabbigii baryey oo muxuu yidhi qaala wuxuu yihi rabbi rabbigayow hablii isii min ladunka jihadaada iga sii duriyatan taran dayibatanoo wanaagsan oo mu'miniina oo baariina inaka adigu samiicu ay ducada ka maqlaa tahay nabiyullaahi zakariya halkaa haddii hunaalikada darfo makaan laga dhigo haddii zamaan laga dhig hunaalika waktigaas yuu alla baryey oo nabiyullahi zakariya isagoo da weyn oo eh, sagaashan jir ku dhow ama sagaashan jir iyo islaantiisaoo meelahaasoo kale ku dhow weligood dhalin baa wuxuu rajeeyey markuu arkay dee karaamadan uu arkay cajiibka ah oo ilaahay inuu wax walba si dhib yar u bixin karo awalba wuu ogaayay laakiin haddee si shaygii caadiga ahayd in dad waaweyn oo noocaasoo weligood dhalin ayna dhalaynin buu iska aaminsanaa markuu arkay buu ihi wallaahi eh, maantay kuusoo dagata bal bari ilaahay wuu ku siinay sida gabadhanba loo karaameeyey markaa wuxuu yidhi ilaahayow caruur wan wanaagsan isii buuri marka meesha caruurta way fiican tahay in caruur alla laga baryo way fiican tahay nabiyulahi maxamed wuxuu yihi waa in la guursadaa buui oo gabdhaha dhalo oo noocaasa la guursadaa dadka yidhaahda waanu ka saahid saahidoo guuriya waxaa ma rabno ma fiicna haddaan dani dee u diidin ruux dani u diiday baa jiro ay u suurageli weyde qof kasta u suuragal tahay inuu guursadaa fiican oo caruur u waxeeyo carruurtu waa wax wanaagsan wey nabigu waan idiin faani buu yihi dad baan idinku faani buu yihi marka carruur mu'miniina dhaldhaluy oon idinku faano ila nabiga jamaacadiisa in la badiyaa la rabaa marka ka qayb gal jamaac badinta hunaalika halkaas rabbi inii wahana alcadmu minii wastacla ra'su shayb waa ku markaa daciifnimadiisu halkaas ilan waa isku qisa yuu ku bari ilaahayo waan jilcay madaxaygii ciruu noqday wax idhaxlana ma hayo marka waa weliyan yarisuni wa yarisu min ali yacquuba yani ilaahu rabaa waa ka meeshaa yimi hunaalika halkaa markuu taagnaa budacaa baryey zakariya zakariya rabbahu rabbigii baryey qaala wuxuu yihi rabbi rabbigayow hablii isiin min ladunka jihadaada duriyatan taran isii ayibatan wanaagsan oo muminiina <coughs> yariunii wayariu min ali yacquub inaka anta samiicu ducaay ducada ka maqlaa tahay ducada inta badan marka la barya lafdiga rabbi ah yaa la isticmaalaa qur-aanka xaggiisa marka duco oo dhan inta badan marka rabbinimadu waa cajiib waa sifatu ficil weeyaan rabbiyadu dhaqaalay xambaarsan tahay korin iyo dhaqaale iyo waxtar bay xambaarsan tahay ilaah wax koriyo bay ka dhigan tahay fanaadadhu way u dhawaaqday almalaaikatu malaaigtii baa u dhawaaqday wa huwa qaa'imun uu taagan yahay yusallii uu ku tukanayo fi lmixraabi maxalu cibaadihiisii uu ku tukanayo bartii uu alle ku baryay baa loo dhawaaqay maxay malaa'igtu tidhi biana allaha alle yubashiruka wuxuu kuugu bishaarayn biyaxyaa yaxyuu kuugu bishaarayn musadiqan xaaluu yaxya rumeeyey ama rumaynayaba bikalimaatin kalimo oo min allahi alla xaggiisa ka hato nabi ciisa kelimadaa lagu fasiraa oo waxa weeye markay labadoodu caloosha ku jireen waxaa ka hor dhashay nabiyullahi yaxyaa baa ka hor dhashay marka kelimada wuu rumeeyey oo kelimadii inuu kelimatun min allahi yahay oo uuna aabba lahayn oo uu nebi yahay yuu yaxyi rumaynaya waxaa kaloo la sheegayaa markay nabi yaxya hooyadii tidhi uur baan leehay iyo maryamaan tii ana uur baan leehay xageed ka ureysatay bay tii marka qisadii bay uga sheekaysay waxa aniga calooshayda ku jiraaye waxa calooshayda ku jiruba usujuudayaabay tii yaxye hooyadii oo usujuudaya lix bilood meelahaas ka horreeyaa laleeyahy laba sana inuu ka horreeyan waa laleeyahay si kastaba ha ahaatee kelimada mufasiriintu inta badan waxa weeye kelimatu min allahi wa ruuxuhu waa nabiy ciisa fanaadatu waxa u dhawaaday bartiiba isagoo taagan almalaaikatu malaaigtii wa huwa isaguna qaa'imun taagan yahay yusallii uu tukanayo fi lmixraabi mixraabka uu ku tukanayo maxalu cibaadihiisii an allaha biana allaha alle bay wakaa hadalkii waxay ku dhawaaqdeen waa waxa an allaha biana allaha yubashiruka wuxuu kugu bishaarayn biyaxyaa buu kugu bishaarayn wiilkaas wax horti magacaa tala baxay una jirin musadiqan xaalo uu rumaynayo xaala muqadara la yidhaha wixii dambe markii xaaladu wax dambeeya ay tahay xaala muqadara yidhahdeen musadiqan xaalo uu rumaynayo bikelimatin kelima min allahi alla xaggiisa ka hato nabiyullahi ciisa ah wasayidan xaaluu sayid yahay sharaf leh waxasuuran xaaluu yahay ku mamnuuc ka ah macsiyada mamnuuc ka ah xasuurka waxa yani isqabtaan la yidhaha oo kooban oo yani aan waxa xun oo dhan ku tallaabsan wanabiyan xaaluu nebi min asaalixiina kuwa fiifiican ka mid a ah. sayidka waxaa marka meesha waxaad arkaysaa waxaan alla ahayn sayid la dhihi karo way iska muuqataa wey ah, xasan binu cali oo kale waa ka nabigu waa sayidu ahli ljanna dhalinyaradii ahlujannaha sayid buu u yahay laakiin nabigu waa ku leeyahay laa tusawidunii fi sala salaada haygaga sayiddigina marka salaada lagu jiro salaadu alla khaalis u tahay marka haygaga sayidina waa kuu leeyahay marka de dadka caqiidadiis way iska fiican tahay oo sayid marka laleeyahay inaan nabigu alla la sinayn cid waliba waa garanaysaa waxba dhibaato male sayidinaa la yihahda wax dhiba male wa sayidan xaaluu sayid yahay sharaf le hogaamiye sharaf le ah waxasuuran xaaluu yahay ka mamnuucme xaaraam ka xijaabne ama xaaraan ka joogsade wanabiyin xaaluu nebi yahay min asaalixiina ka mid culimada qaar baa waxay yidhahdeen xasuurka waa qofka yacni aan damaaciga xagga dumarka lahayn ama dumarku damaaciga ragga ayna lahayn xasuurku waa kaas yidhahay marka taas kuma ammaana shaygu hadduu dabiici yahay ammaan qofku kuma muto wuxuu wuxuu alla ku abuuray ammaan ma aha waa inuu wixii isagoo awood leh uu ka joogsado markaasuu ammaanan yahay isagoo damaacigii leh oo dhinnimadiisu taam tahay waa inuu haddana waxaa daayo markaasuu ku ammaanaya hadduuna lahaynba maxaa ammaanaho meesha taallo wey allah wuxuu leeyahay wa nabiyan min asaalixiin <clears throat> marka waxaa laleeyahay waktiga uu allabarigan alla baryayo ilaa dhowr iyo toban sano iyo muddo ka badan baa udhexaysa sababtu waxa wey markan maryama waa gabadhya markuu alla zakariya gabadh <clears throat> meesha joogta laakiin hadalka karta wey markan dambe ee wiilka la siinay waa markay maryama ciise dhali doonta wey marka waxbaa udhexeeyey ugu yaraan saddex iyo toban sano yaa nabi ciisena yuu ku uraysataa laleeyahay markay gabadhaasi ahayd qaala wuxuu yihi rabbi rabbiga yow annaa sideebuu yakuunu iigu ahan li aniga hulaamun wiil walxaad qad balaqanii uu isoo gaadhay alkibaru dadii isoo gaadhay dadaa daaliba dadaa wax soo gaadhaysa dadaa ku dalbaysa ha adigoo iska jooga oo dhallinyaran bay dadu kuu iman waqad balaqanii uu isoo gaadho idalbayso alkibaru da'dii wamra'atii islaantayduna caaqirun madhalaysba ay tahay qaala allah wuxuu ihi kadalika sidaas yuallaahu alle sidaa uu wiilka kuu siin doono yuallaahu alle yafcalu falamaa yashaa wuxuu doono adigaba soo lagaama samaynin walam taku shee-a adoon waxba bahayso alle kuma samayn marka nabiyullahi muuse su-aashan wuxuu nabiyullaahi zakariya su-aashan wuxuu u su-aalayaa wuu garan allah inuu siinayo loona bishaareeyey laakiin wuxuu la yaaban yahay in loo sharxa uu rabaa nin da'daas iyo gabadh da'daasoo weligoodba dhalin ilmahaas bal farsamada loo siinayuu rabaa inuu wax ka ogaado ee inaan alla siinayni ma ka shakisna waayo ee wuxuu leeyahay bal tolow yani waa shay cajiiba waa shay hayru caadiha marka waxaan caadada tallaabiyey muxuu noqon doonaa qaala wuxu rabbi rabbigayo annaa yakuunu lii sidee buu iigu ahaan hulaamun wiil walxad qad balaqanii uu isoo gaaray alkibaru da'dii wamraatii islaantayduna caaqirun madhalaysa ay taho weligeed ba dhalin qaala wuxuu ihi kadalika sidaas uu wiilka kuu siin doono allaahu alla yafcalu u sameeya maa yashaa wuxuu doono nabiy ciisa waxaa la dhihi doonaa yakhluqu maa yashaa yafcalu maa yashaa markan asbaabtii qeyb baa joogtay zakariya iyo xaaskiisa asbaabtii dee wax ku dhalan jireen qeyb baa joogto oo yacni waxa uu ka maqan nuxurkii hoose unbaa ka maqan oo way gaboobeen mooyaane rag iyo dumarku in dhexdooda ilmo ka dhasho waa caadi wey marka allah subxaana watacaala zawjadiisii baa loo islaaxinaya zawjadiisii ya waxa weeye ukumihiiy wixii o dhan baa loo abuuraya ilan waxaa khalaayaadi iyo ukuma isku darsamay ilmuhu halkaasu ka abuurma alla subxaana watacaala saasuu u daray qaala wuxuu yihi rabbi rabbigayo ijcal lii ii yeel aayatan calaamad aan ku garto yacni markii ilma ii calool galaan bal calaamo ii sheeg waxaa weeye wuu tiigsanaya de waa farxad oo nicmo weyn baa loogu bishaareeyey markaa bal inuu calaamadihiina wax kasii arko si qalbigiisu u qaboobuu rabaa ee ma aha shaki uu ka shakisan yahay ma aha qaala wuxuu ihi rabbi rabbiga rabbigayow nabiyullaahi zakariya ijcal lii iyal aayatan calaamadiiya qaala allah wuxuu yidhi aayatuka calaamadaada in ilma kuu caloolgaleen aada ku garanaysaay allaa tukallima annaasa dadka waa inaadan la hadlin alaaata ayaamin saddex maalmood ilaa ramzan ishaara uun mooyaane wadkur rabbaka rabbigaana xus kasiiran in badan wasabix tasbiixso bilcashiyi galabtii iyo welibkaari aroortii calaama <coughs> waxa ku abaa la yidhi inaad hadalka dadka kari weydo aada kari weydo haweynuun ma hadli karin dikrigana waa u furan yahay waa ishaaro eh, saddexdii habeenna way la socdeen halaata layaalin sawiya saddex habeenoo waxba ka maqnayn waxa weye waa saddex habeen iyo saddex maalmood baa tasbiixdii iyo dikrigii wax walba wuu karaa laakiin waxaanu karaynin inuu dadka la hadlo wuxunbaa ka manciy markaasuu garanayaa markaa in ilmo u calool galeen buu garanaya ilaa rabta waa ishaarada ramziga waxaa la yidhaha bishimaho la dhaqdhaqaajiyo ama indhaha ama gacanta intaba ramzi baa la yidhaha marka gacantaasu waxuu marka wuxuu leeyahay sidaas yeelo amarkiibuu ishaaradaa ku bixinaya qaala allah wuxuu ku yidhi aayatuka calaamadaadu allaa tukallima annaasa dadka waa inaadan la hadlin halaaata ayaami saddex maalmood iyo habeenahoodii ilaa ramsan ishaare mooyaane marka qolyaha waxay yidhaahdeen qolyahaas ma fiicna waa cuquubo lagu cuquubeeyey bay dhaheen markuu su-aasha keenay yaa inuu hadli kari waa lagu cuqubay cuquubo maaha digrigiiba waa loo ogol yahay cuquubo maahe waxaa la doonayaa saddexdaa habeen saddexdaa maalmood digri waxaan ahayn inuu ku hadlay oo digri maxdi ku hadlo nicmada si ugu shukriyo inuu digri maxdiga ku hadlo wadkur rabbaka rabbigaa ah, xus kasiiran in badan wasabix tasbiixso subxaan allahi wallaahu akbar dheh oo laa ilaha illa allahu dhe bilcashiyi galabtii walibkaari aroortii nabiyullahi zakariya markaa wiilkii yaxyaha baa u dhashay waa kay suuratu maryama si waafia uga sheekaynaysa weeyaan waid qaalat ilmalaaikatu wadkur haddana bal sheekee bal u sheeg dadkoo gaarsii id waqti qaalat ilmalaaikatu malaaigtu ay tidhi yaa maryamu maryamaay in allaha alle istafaaki waa ku doortay wa waa ku dahiray wax alla wixii wasaq ahaa oo macnawiyeed iyo daahiru kaa dahiray wastafaaki waa kaa doortay calaa nisaai alcaalamiina caalamiinta haweenkoodii yuu kaa doortay maryamaha maryamo waxaa loo doortay inay gabadh alla caabudato dembi lahayn tahay oo nabi ciisena dhali doonto waa la doortay mu'minad weeye waa sidiiqad weeye waxaa laga dahiray waxyaabaha dumarka iyo dadku ay caqiideeyaan iyo waxay ku dhashaan wixii wasaqoo dhan baa laga dahiray wastafaaki calaa nisaa alcaalamiin marka istafaakidaa hore si guud baa lagu doortay wey istafaakada dambena calaa nisaa haweenkaa laga doortay wey wixii laga doortay waa haweenka eh, qolyaha waxay yidhaaheen gabadhan nabiyad bay ahayd waa loo waxyoodo waaba lala hadlay ba layidhi malaaigtii baa u timid oo la hadashay sida rusushaba ay malaaigtu ugu timaado marka qur-aanku markuu iyada sheegayo sidiiqad ma dhaafin waa sidiiqad buuri waumhu sidiiqatun kaana yakulaani acaam sidiiqad marka rasu nabiyad ma ah waxaa laisku waafaqsan yahay dadka inta badani gabadh inaanay nabiyad ahayn laakiin sidiiqad heerkaasay gaadhi karta nabilahi maxamedna waa kii lahaa haweenka adduunka waxaa ugu fadli badan gabadha la yidhaha maryama caaisha bintu muzaaxim imraatu fircoon iyo faatima iyo khadiija axaadiis markii laisu geegeeyo intaasay soo soocayaan caaishana fadliga haweenka ka fadli badantahay wuxuu lamid yahay sida muqmadu ama hilibka colobta loo yaqaanay oo dhacaamka kale uga fadli badan yahay sidaasoo kale marka gabadhanu nabiyad ma ahayn id waqti ka sheekay qaalat ilmalaaikatu malaaigtu ay tidhi yaa maryamu maryama in allaha alla istafaaki waa ku doortay wadaharaki waa ku dahiray gabadh sidiiqadu kaa dhigay oo mu'minad ah oon dembi lahayn wastafaaki waa ku doortay calaa nisaai alcaalamiina yaa maryamu maryamaay uqnutii addeec lirabbiki rabbiga adeecoo u tuko oo taagnida dheere wasjudii sujuudoo warkacii rukuuc maca araakiciina kuwa tukanaya la rukuuc la sujuud laba rukno oo salaadu leedahay baa la sheegay wasjudii warkacii sujuudi baa xagga hore la mariyey marka qolada carabiyada waxay yidhahdeen wowdu wowda caadhifku waa wow wowguna waxa weeye tartiib ma faa'iideeyo ama iyaga diintooda sujuudda horeysay rukuucduna dambaysay sida hore ku daa wowdan aan tartiib faa'iideynayn maryamo waxaa la yidhi rabbigaa adeec sida alla kuu doortay alla u adeec baa layidhi oo dadka tukan la tuko oo warkacii maca raakiin macnaheedu waxa weye jamaacada la gal ama warkacii tuko maca raakiin sida dadka tukada u tukadaan walow keligaaba aad ahaa tide yaa maryamu maryama uqnutii adeec lirabbiki rabbigaa adeec oo ka amar qaado wasjudii sujuud lirabbika usujuud warkacii tuko oo rukuuc maca araakiciina kuwa rukuucayo allah wuxuu leeyahay maryamo weli waxbaa u laabane daalika warkaas qur-aankaas nabiyullahi maxamed oo lagugu dul aqriyey min ambaa'i lghaybi wixii kaa maqnaa oodan dadka ka maqan oodan ogeyn wararkiisi weeyaan nuuxiyihii aanu waxyoonnay ilayka xaggaaga aanu waxyoonnay nabiyullahi maxamed mucjizadiisa inuu rusheeg yahay oo loo waxyooday qadiyadanuna goobjoog ka ahayn cid uga sheekaysna jirin waxaa laisku waafaqsan yahay nabilahi maxamed weligii cilmi ma doonanay cilmina ma soo baranay cidna wax ma weydiinin wax xumaanana weligii ma samaynin nabigii sidaas ahaa baa ka waramaya dadkii hore ka waramaya oo ay ahayd uga waramaya <clears throat> midda kale iyaguna way yaqiineen oo sidan way u yaqiineen oo waxa aada loogu sii faahfaahin layahay iyaga dadka agtooda macluum bay ka ahayd dadka lala hadlay daalika warkaa lagu waxyooday iyo qisooyinka iyo cilmigaasi min ambaa wixii maqan wararkiisa weye nuuxiyihii waanu waxyoona ileyka xaggaada waxyiga waxaa layidhaha hadal si dahsoon lagugu soo dejiyo wamaa kunta ma aadan ahayn ladayhim nimankaa agtooda reer banu israa'iila id wakti yulquuna ay tuurayeen aqlaamuhum qalimadooda ay tuuyidayeen oo maxay u qalima tuuran ayuhum koodii yakfulu kafaalo qaadi maryamo kafaalo qaadi wamaa kunta maadan ahayn ladayhim agtooda id wakti yakhtasimuuna ay ku murmayeen anaa maryamo qaadi anaa maryamo qaadi maadaan la jooga sidan cad baad uga sheekaysay gabadhii markay dhashay hooyadeed oy meeshii haygalkii geysay yaa mid weliba yidhi waa sayidka gabadhiisii oo anigaa qaadi anaa qaadi muran baa meeshii yaa ka dhacay marka wax ay ku maraardaydaan baa macnaha jiray oo ay ku kala baxaan aqlaan baa lasoo qaaday marka waadi urdun toga la yidhaahda urdun baa lagu tuuray waa waxay isla yaqiineen wey markii lagu tuuray kuwii kale way wada dhunbadeen oo badii bay biyihii bay raaceen kii nabiyullaahi zakariya biyihii intuu dul sameeyey yuu kasoo soo baxay markaasuu qaatay qurcadu markaa inaguna waa qurcaysanaa nabillahi maxamed markuu safrayo haweenkiisa waa u qurcayn jiri marka qurcadu waxay iman xugm ma aha sharcina ma aha yani la raacayo ruuxii sujuudu kusoo baxo waxa dadku u siman yihiin oo lagu kala bixi waayo yaa loo qurcayn marka qurcadii kuwa qolada carabta qurcadoodii waxay ahayd kan waxbaa lagu dul qori maya yahay sidaa hebel baa leh yaa lagu dul khalaas kuwana qurcadoodu waxay ahayd inay biyaha ku tuuraan inaa qurcadeenu waxa weeye inta dhowr qalino lasoo dhiibo dhowr shay laysku daraa ruux loo dhiibi aan ogeyn markaasuu soo bixin hebel baa kaasa kaan hebel baa qurcad waa sax bay marka wax dhibaataa ah male dalika kaasi min ambaa ilgaybi wey nuuxiihi ilayka aanu waxyoonnay wamaa kunta ma aadan ahayn markaad sheekadan ka sheekaynaysa ladayhim agtooda id waqti yulquuna ay tuurayeen aqlaamhu qalmadooda ay webiga ku tuurayeen ay ku qori ridanayeen maxay u qori ridan ayuhum koodii yakunu kafaalqaadi maryama wamaa kunta mana aadan hayn lidayhim agtooda markaa maada ag taagneed waqti yakhtasimuun ay murmayeen oo anaa qaadiy anaa qaadi ay ku murmayeen id wakti bay ahayd waktigaasi qaalat ilmalaaikatu malaaigtu ay tidhi yaa maryamu marka idan iyo idii hore isku xidh ama markay murmayeen id wakti bay ahayd sidaa dheh ama <clears throat> istilaaf ka dhigo id kur haddana sheeg id wakti qaalat ilmalaaikatu malaaigtu ay yidhaahdeen yaa maryamu maryamaay in allaha alla yubashiruki wuxuu kuugu bishaarayn bikelimatin kelimo oo minhu xaggiisa ka ahaatay kelimo waxaa nabi ciise loo leeyahay kelimo xaggeed buu ka ahaatay kun ahow buyuu ka ahaaday allah baa iraadadiisu markay ku tacaluqday buu ahaadayba kun xataa in inaga lainoogu suurayn baa suuragalehe iraadadii ilahay markay ku tacaluqday hore ku ahaaday <clears throat> laakiin waxaa u keeno sabab u ahaa malaku jibriil baa u yimid oo fii dirci yuu ku afuufay waa ka ilahd war haddaad mumin tahay niyo haddaad alle ka baqayto ha imanin markaasuu yii ilahay baaba isoo direen inaan ilmo ku siiyo darteed waa ku leeyahay id wakti ka sheekay qaalat ilmalaaikatu malaaigtu ay yidhaahdeen yaa maryamu maryama ina allaha alla yubashiriku wuxuu kuugu bishaareey bikelimatin kelimo oo minhu xaggiisa ka ahaatay ismuhu kelimada magaceedu ismuhaabu qaynuunku ahaan lahaa marka ismuhu yani ciisaha mudakarnimadiisa la eegaya ismuhu magaciisu almasiix weeye ciise bnu maryamo ahaa ciisihiina maryamaad ahaa wajihan xaaluu yahay mid sharaf le fi dunya walakhira ismuhu lmasiix masiixaasi luqada cabriga waa masiix mashiixa buu ahaa baa la yidhi mashiixa marka waxaa lagu carabiyeeyey masiix ciisena wuxuu ahaa magaciisu qoladaas wuxuu ahaa ciisena yasuuc macnahaasoo kale ama yashuuc sidaasoo kale marka waa la dabagedey waa la carabiyeeyey wy yaa maryamu bikalimatin minhu ismuhu magaciisu almasiix weeyaan ciise bnu maryamaha ciisiina maryamadaha waa loogu abtiriyey hooyadii baa loogu abtiriyey kuwan waa ilaahle ee meesha jooga yaa loo sheegaya wiil gabadha dhashay inuu yahay marka xagguu ilaah ka noqon karaa gabadh baaba dhashay waaba la dhalay ciise bnu maryama ah, ciisihiina maryamaadaha wajihan xaaluyaha mid sharaf le wajiha waxaa laydha qofka haybada loo sharafta leh oo dadku xurmeeyaan wajihan xaaluyaha mid sharaf leh fidunya adduunyada sharaf ku leh oo nabi ah oo rasuula ah, oo dadku xurmaynayaan walaakhirati aakhirana sharaf ku leh ومن المقربين كوا ألا دوينا وكمد المقربين تهروا كمد يهوين ويكلم الناس في المهد ويكلم الناس ذاتكنا وحكولها اللي في المهد دربت إيو وكالف حالو قد مدوبيه يقول لها منه ومرك ويري هاي دربت وحلو يغانا دربت وحد كده ما هي سريرتا لصارع عرورتا وحدوش لغه ويو درب بالينا مرك دربت بادي وحي هاي Eh, wax yani sidii show idin iyo wax la talo oo lagu xambaaro carruurtooda hadkaa sidaa loo geliyahay marka culimadu waxay noogu laqban jireen dherabta macnaha sariirtii isagoo saaran wey carruurnimadii marka markuu sariirta saaran yahay wuxuu ku hadlay waa mucjizad hadalkiisu markuu oday yahay weynaado oo ilaa afartan jir dhowriyo soddon jir yahayna hadalku ku hadlay waa waxyi way kala duwan yihin labada hadal laakiin kii nabigu alayh salaatu wasalaam wax yari ku hadlay waxaa jira mahdiga ku hadlay saddex saaxiibu yuusuf iyo saaxiibu jurayd iyo nabiyullaahi ciisa ku kalena wuu jiraa dhowr baa jirta wa yukalimu nnaasa dadka wuu la hadli filmahdi yaraantiibuu kala hadlay sariirtiibuu kala hadlay caruurnimada iyo wakahlan xaaluu gadhmadooba yahay gadhmadoobaha culimadu luqada waxay yidhaahdeen ilaa saddex iyo soddon shan iyo soddon meelaha meelahaas iyay ka bilaaban bay yidhaahdeen marka nabiyullaahi eh, ciisa taariikhdiisa waxaa laga yaqaanay shan iyo soddon sano unbaa taariikhdiisa laga yaqaanay wixii shan iyo soddon sano ka dambeeyey waa markii la kor qaaday ومن الصالحين كوا في في عنا واكمد مقربين تو كمد يها الله ودو ومن الصالحين كوا في عنا مرسلين تو انبيادانا واكمد ويلكاسا لو سينيا marka marka wixii ay ku jawaabtay insha Allah ta'ala wallahu subhanahu wa ta'ala